بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات اللباطن يتضوى إلى آيات أفرتن إلى سورة النحل آيات نكب الله بين آيات هوري كحرنين قد مكر الذين kuwii way khayaaneen min qablihim kuwan ka horreeyey faatallaahu alla kaga yimid bunyaanahum dhistoodii min alqawaacidi salka hoosuu kaga yimid amarkii allah salka hoose kaga yimid fakharura calayhim asaqfu saanqaafkii baa ku dhacay min fawqihim dushoodu kaga dha macnayow badano dadka kibiraaniga oo baadil wadayaasha guryaha ay dhistaan ama way ku dumayaan ama waa laga saari dadka baadil camalka ay sameeyaanna waa daar ku duntay oo kale iyagu dusha ka saaran yahay wataahum lcadaabu cadaabkiina wuxuu uga iman min xayu meel laa yashcuruuna ayna ogeyn meelayna ogeyn buu uga iman cadaabkiina uma yoma alqiyaama wakaa qiyaamaha yoomkiisa yuqsiihim alla wuu hoojin wayaquulu alla wuxuu ku dhihi ayna shurakaai kuwii aad ila wadaajiseen away aladiina kuwii kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwa ku dagaalama fiihim bisababihim sababkooda u dagaalama oo aada caabudi jirteen away qaala aladiina kuwii waxay dhihi cilma cilmiga la siiyey oo mu'miniintii iyo malaa'igtii ah ina alkhizya dulli iyo hoogu alyawma maanta iyo wasuu'a xumaantu alalkaafiriina gaalada duskeeda wey qoladaa baadilsidayaasha ehe korka gurigoodii lagaga dumiyey camalkoodii dib ugu noqday qiyaamaha wuu hoojin alla subxaanahu watacaala markaasuu alla dhihi away kuwaad ila wadaajin jirteeneen iyaga dartood u dagaalami jirteen dadkii cilmiga lahaa ee iyo malaa'igtiiba waa dhihi walle maanta gaalada dhibaata haysata uma ywma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa yuqsiyihim alla wuu hoojin wuu dullayn wayaquulu alla wuxuu dhihi ayna xaggee bay ahaadeen shurakaai kuwii aad ila wadaajin jirteen cibaadada aladiina kuwii kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwa u dagaalama fiihim bisababihim sababtooda qaala aladiina kuwii waxay dhihi uutulcilmi cilmiga la siiyey ina alkhizya dulliga alyowma maanta iyo wasuua xumaanta iyo cadaabku cala gaalada dusheeda wey gaalade aladiina gaalada tatawafahum lmalaaikatu malaaigtu ay oofsanayso nafta ka qaadayso daalimii anfusihim naftooda iyagoo dulmiyayo ciqaab ugu sababoobay fa alqow maalintaa way dhiibi asalama isdhiibis bay dhiibi hogaansan bay dhiibi yaquuluuna waxay dhihi maa kunaa maba aanaan ahayn nacmalu kuwa sameeye min suuin wax xumaana balaa waad samayseen in allaha alle maxaa yeelay caliim ogyahay bimaa shayga kuntum aad haydeen tacmaluuna kuwa camal fala gaaladaa maanta dhibaatadu dul saaran waa kuwa malaaikatu cadaab malaaikatu mawdkii baa u iman malagii baa u iman nafta ka qaadayey malaaig fara badan baa iman oo malaaikatu cadaabkii halkaasay fadhiyaan iyagoo silsiladii alaabtii wata malagii nafta ka qaadayay horuu iyaga uga dhiibi waa kuwa marka maalintaa iyada ah waisdhiibi waxay leeyihiin waan hogaansanay weligeennana xumaan ma anaan samaynin iyaamahana sidaasay dhihi marka naftu kusoo xaadagtana sidaasay dhihi marka alle wuxuu le balaa waad samayseen xumaano in allaha alla caliimu wuxuu og yahay bimaa shayga kuntum tacmaluun gaaladaa suua cala alkaafiriin laleeyahay aladiina ku weye tatawaffaahum lmalaaikatu malaaigtu ay kaxayn naftooda ay kaxayn daalimii anfusihim naftooda iyagoo dulmayayoo dembi iyo ciqaab la yimid ciaab ay naftooda ciaabeen wey waxa naftooda dulmey laleeyahay faalqaw salama isdhiibid bay muujin alqow waxay dhiibi asalama hogaansan yaquuluuna iyagoo leh maa kunaa ma anaan ahayn nacmalu kuwa camal falay min suuin wax xumaana allah wuxuu balaa waad faseeno in allaha alla caliimu wuxuu og yahay bibaa shayga kuntum aad ahayn tacmaluuna kuma camal fala fadkhuluu gala yuqaalu lahum waxaa loo dhihi fadkhuluu gala abwaaba jahanama jahanama albaabadeeda falabisa waxaa xun maswalmutakabiriina kuwa kibrey makaanohooyadkoodaa xun abwaabu jahanama waa albaabo badano cadaabuqabrigay ka bilaabayaan baabki jahanam ila qabrigu ka bilaaban albaabaha jahanamaad gala waxaa loo leeyahay qabriga laga bilaabo ilaa qiyaamaha intaa cadaabbaad kusii jiraysaan ood kusii soconaysaan marka meel loo hoyda meesha ugu xun weye waana mutakabiriinta kuwa xaqa ka kibray addoommada ku kibray nabigu wuxuu yidhi kibirku waxaa weeye ma ahaynu dadku shay fiican iyo isticmaalo waa qamdu nnaas waradulxaq dadka oo la yaso iyo xaq oo la hor joogsada w marka kuwa maxaa maxaa ku dhici doona yuqaalu lahum waxaa loo dhihi fadkhuluu gala abwaaba jahaname jahaname albaabadeeda oo cadaabulqabriga laga bilaabayo khaalidiina fiiha idinkoo ku waaraya falabiisa waxaa xun maswalmutakabiriina kuwa kibrey cibaadada alla ka kibrey makaanu hoyadkooda waqiila waxaa lagu dhihi liladiina kuwii itaqow rabbigood ka baqay oo muminiinta ahaa maadaa shaygee buu anzala rabbukum rabbigiin soo dejiyey qaaluu waxay dhihi khayran anzala khayran khayr buu soo dejiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay oo muminiinta ahaa fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda xasanatun risqi wanaagsan iyo nabadgelyo oo dayibay helayaan wala daarulaakhirati aakhira daarteedana khayrun uga khayr badan wala nicma waxaa wanaagsan daarulmutaqiina kuwa allahooda ka baqa daartooda qoladii hore ee gaaladahay markii lagu yidhi maadaa anzala rabbukum asaadiirulawaliina bay yidhaahdeen qoladana markii la yidhi oo isweydiiyeen muxuu rabbi soo dejiyey khayran marka qoladan anzalaa loo soo qadaray kuwaas waa la godayo waxaa nebi maxamed la yimid asaadiirnaba iyagu dhihi mahayaan asaadiirulawaliina mubtade khabar bay ka dhigeen kuwanu anzalaa loo soo qadar kuwaasu anzalada ma aaminsana de saasaan anzala loogu soo qadarayn marka alla wuxuu leeyahay dadka samafalay oo adduunyada markay joogaan ixsaan samafalka waad garanaysaa an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraa ixsaanka dadka sameeyey oo daacada ku camalfalay oo alla caabuday xasanaa adduunyada u sugnaaday waa maxay nabadgelyo iyo risqi dayiba ah iyo walbahaar la bay ku noolaanayaan hadee waxyaabaha adduunyada ka dhacay marmar walbahaarba ha keene qofka gaalka isagoo dadka ugu taajirsan buu warbahaar la ilxun yahay qofka muminka isagoo faqiira yuu allihiisa aaminsan yahay allihiisu iska baryaa ku xidhan yahay waladaaru aakhirati aakhira daarteeda khayrun uga sii khayr badan adduunyada iyagoo sidaa ku jira waa janno janno ku sug weye qofka muminka ahi wala nicma waxaa wanaagsan daarulmuttaqiina kuwa allahooda ka baqa qiila waxaa lagu dhihi liladiina kuwii itaqow rabbahum rabbigood ka baqay maadaa shaygeebuu anzala rabbukum rabigiin soo dejiyey qaaluu waxay dhihi anzala khayra khayr buu soo dejiyey qur-aankiibuu soo dejiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaada axsanuu samafalay oo alla khayrkuu soo dejiye ku faraxsan fii haadihi dunya adduunyada dhexdeeda xasanatu wanaag walbahaar la-aan iyo risqi dayib iyo nabadgeliyo isagoo qofka muminkii faqiir yahay yuu haddana iska faraxsan yahay oo allihiisu inuuna haladaadinaynin buu ku talagashan yahay waladaarulaakhirati aakhira daarteedaana khayrun kasii khayr badanta wala nicma waxaa wanaagsan daarulmutaqiina kuwa allahooda ka baqa daartooda janaatu cadni bay yadkhuluunahaa haddii daarulmutaqiina laga bedelo way noqon janaatu cadni yay gelayaan marka waxaa ka fiican sidan kale inaan mubtada ka dhigno janaatu cadni nagaadiga jannadiisii bay yadkhuluunahaa gelayaan tajrii waxaa socota min taxtihaa hoosteeda min taxti qusuurihaa wa asjaarihaa geedaheeda iyo daaraha hoostooda waxaa waadiyaalkaasu dee ilaahay baa waxay yihiin lahum waxaa usugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda maa yashaauna waxay doonaan kadaalika sidaasu yejilaahu alla u abaalmariyaa almutaqiina kuwa allahooda ka baqa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay jannaatu cadnin bay yadkhuluunaha gelaya tajrii way socotaa min taxtiha hoosteeda waa geedaha iyo daarta hoostooda alanhaaru waadiyaa lahum waxaa usugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda maa yashaauna waxay doonaan kadalika sidaasu yejilaahu alla u abaalmariyaa almuttaqiina kuwa muttaqiinta ah aayadan dad badan baa si kale ufasiray saddex suuradood baa saddex aayadood lahu maa yashaauna inay yihiin markaa dad baa waxay dhaheen or maxaad nin nin laga yaaba dee inuu mumin yahay yuu ku been abuuran oo weli yahay yuu ku been abuuran hebel buu bari war maxaad hebel u bari haddaad tidhi allahuma adduunka wuxuu doono nin heli karaay ma jiro nabilahi maxamed markii beder saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyagoo ah oo kun oo hubaysane ay ka hor yimaadeen waa kii taagnidii siduu alla u bariyey oo abubakar sidiiqdi yaa rasuulallahi inagu filan ruux siduu doono heli kara ma jira adduunyada aladiina kuwa tatawaffaahum lmalaaikatu malaaigtu ay oofiso kaxayso garo oo naftooda qaado ayibiina iyagoo daahirahoo nadiifa yaquuluuna waxay dhihi malaaigtu salaamun calaykum nabadgeliyaa dushiina ah udkhuluu gala baa loo dhihi aljanata jannada gala bisababi maa shay sababtii kuntum aad haydeen tacmaluuna kuwa camal fala kuwa naftoodu dayibka tahay waa kuwa nadiifta oo ah, muwaxidiinta ah oo ehlu daaca ahoo allahooda yaqaana malaaikatu raxmadii markay timaado waxaa weeye halkaasay joogaan malaaikatu raxmadii markii uu yimaado malakumowd nafta malaaigtaasaa sug markaaba waa lagala wareegi markaa nafta udgoonkeeda iyo diibkeeda iyo wanaageeda waxaa xagga samada loola kici inta male yaa la soo mari malag wali wuxuu wax mahay aad naftan ruuxdiisiibaa xidhiidh iyuu la yeelan iyo jasadkiisaba xidhiidh isla yeelan aladiina kuwa tatawaffaahum lmalaa'ikatu malaa'igtu ay kaxaynayso naftooda qaadayso dayibiina iyagoo wanaagsan oo nadiifu zakiyiina yaquuluuna waxay malaa'igtu ku dhihi salaamun calaykum nabadgeliyaa dushiina ah udkhuluu galaa la dhihi aljanata jannada gala bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala waxaan in badan isku baraarujinaynaa jannada waxa lagu galo waa camal jannada lagu galo camal adigu aada la timid wey waxaa lagu gala ducada ducada muminiintana waa lagu galaa jannada iyo ducada caruurta dhashay allah wuxuu leeyahay hal yanduruuna miyay sugayaan dadku hadii caam laga dhigana waa sax hadii gaalada keliya laga dhigana waa sax hal yanduruuna miyey sugayaan dadka camalka lagu kari ilaa an taatiyahum lmalaaikatu malaaigtu inay u timaado mooye oy nafta ka qaadi ow yatiya u yimaado amru rabbika rabbiga amarkiisu adduunkaaba cadaab loogu soo bixiyo kadaalika sidaasay facala ladiina kuwii falay min qablihim ka horeeyey qoladan qoladii ka horreysay nabiylahi maxmed la jooga sidaa unbay camal diidayaalu ahaayeeno khayr laawayaalu ahaayeen baa laleeyahy marka waxay sugayaaniba waa maxay inay malaaigtu u iyo amar rabbi inuu yimaado adduunyinkeeda ciqaabtii ugu soo waxay sugaaniba waa waxa marka sugiddaa ma aaminsana iyagu in waxaasi ku imanaye laakiin siday u dhaqmayaanbaa sida waxay ka war dhowraan ku soo socdaaba waa waxaabaa loo jeeda hal yanduruuna miyay sugayaan oo ka war dhowrayaan ilaa an taatiyahum lmalaaikatu malaaigtii inay u timaado mooye malaaigtii nafta ka qaadaysay o yaatiya amru rabbika rabbiga amarkiisu yimaado mooye ciqaabi dusha ugu soo baxdo kadalika sida kuwanu sameeyeen nabilaahi maxamedo kula jooga iyo facalo ladiina kuwii sameeya min qablihim iyaga ka horeeyayo saan bay ambiyada u diidanaayeen wamaa dalamahum llaahu alla ma dulmin markuu ciqaabay walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuma dulmiye nafta dulmigeedu waxaa weeye inuu ugu sababoobay inuu cadaab galo ficilkii isagu uu la yimid yaa naftiisa cadaab ku riday wey iyagaa isdulmiye waa sidaa macnaheeda marka naftiisu buu dulmiyey mar kale waa dulmiga aan isaga gudubsanayn wey wamaa dalamhum ullahu alla ma dulmiin walaakin kaanu waxay ahaayeen iyagu anfusahum yadilmuuna naftooda kuwa dulmiyeyo iyagaa waxaa ugu sababoobay fa asaabahum waxaa ku dhacay oo asiibay sayiaatu maa shay xumaantiisii camilo ay camal faleen waxaaqa waxaa ku degay oo ixaadeeyey maa shaygii kaanuu ahayn yastahdiuuna bihi kuwa ku jeeseesa sayiaatu maa waxay camal faleen xumaantiisu waa maxay waa ciqaabta camalkooda ciqaabtii ka dhalatay wey waxay ku jeesyeesayeenoo ku dhaceen waa maxo walba ka maray waa cadaabkii de ay lahayn ma cadaab iyo bacsi iyo waxbaa jira ay lahayn fa asaabahum waxaa asiibay sayi-aatu waxay camal faleen xumaantiisaoo ciqaaba waxaaqa bihim waxaa ku degoo dhinac walba iskaga wareejiyey maa shaygii kaanuu ay ahay yastahziyuuna bihi kuwa ku jeesjeesay war cadaabkaad sheegi waa goorma ya waxaasa ku dh waa qiyaamaha markuu waaas ku dh adduunkana uu ku dhay waqaala aladiina kuwi waxay dhahen ashrakuu mushhrikoobay oo mushrikiinta ahaa low shaa allahu alla hadduu doono maa cabadnaa ma anaan caabudneen min duunihi isaga kayrkii min shay shaynaba ma anaan caabudneen naxnu annaga iyo walaa aabaa'una abayogatoona waxba ma ayna caabudeen aan ahayn alleh hadduu alla doonay walaa xaramnaa ma anaan xaaraam yeelay min duunihi alla keyrka min shayin shayin qadarkay daliishanayaan macnaha waxay ka wadaan haddii alle uuna waxaan aanu samaynayn uuna doonayn uuna ciqaabi lahaa ee alla raalli nooga ah, wakaa nama ciqaabin oo sidaasaan ku jiraa bay leeyihin waa qadarkay daliishanaya hadda dad badanoo waxaad arkay warmaa tukatid haddaad tidhaahdo ilaahay baa igu shuqulleh iska daaba ku dheh daada waa dad badan oo ciiddaa ka badan aniga ilaahay sidaas oo kale marka waxa weeye iyagu waxay daliishanayaan qadarka waxay leeyihin haddii alla uuna doonaynin sidan anagu aan ku jirro tawu nciqaabi marka alla na doonayo raalli naga bay leeyihiin qaala aladiina ku waxay ashrakuu mushrikoobay low shaa allahu alla haduu doono ma cabadnaa ma anaan caabudneen min duunihi isaga keyrkii ma caabudneen min shayin shayna naxnu annaga iyo walaa abaaunaa abayowgayatoona ma caabudeen walaa xaramnaa ma anaan xaaraam yeeleen min duunihi alla keyrka min shayin ila saaiba iyo waxay xaaraam yeeli jireen xoolay xaaraam yeeli oo sanamka u yeeli jireen hadda oramada beri aan dhex joogna wax qoro la yidhaahdaa jira qore neef yar tabar daran baa laleeyahay sheekh hebel baa loo magacaabi beri unbaa isagunbaa lagu xusi doonaa hadduu neefkaasi kaco waa waxa la xaaraam yeelay wy kadaalika sidaa ah yay facalo ladiina kuwii samay min qablin sida kuwani ay xaqa u diideen oo yidhaheen allahna ciqaabiba mahayo iyo kuwii horena saasay samayn jireen kadaalika sidaasay facalo ladiina kuwii samay min allah wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala fahal cala arusuli rususha dusheeda miyuu yahay ila balaaqu gaadhsiin almubiin oo cad oo saafi aho aan waxba ku daanayn waxaa rususha sidaa loo leeyahay qolyaha sidaa yii wadadaa maray rusushu gaadhsiintii laga rabay way gaadhsiiyeen wax iloo kaloo ka saara ma jira rususha qofku hadduu xaqa gari waayo rususha iyo gaadhsiin baa laga rabaa kadaalika culimmadeenuna haday hadday dadka gaadhsiiyaan gaadsiintan baa iyaga laga raba ruuxna ku qasbi maayaan wy fahal cala rusuli diinta sideedaba dagaal laguma fidinin jihaadka waxaa loo jideeyey qofka muuminka inuu nabad galo oo nabadgelyo ku noolaado waxaa weye iyo ciddii dacwada hor joogsataa lala jihaadi laakiin qasab ruuxna diinta loo geli maayo allah wuxuu leeyahy fahal cala rusuli rususha dusheeda ma tahay ila albalaaqu gaadhsiin almubiin oo cad way caddahay waxaa loo leeyahay rusushu danaystayaal meehe ujeedadooda way caddahay walqad bacadnaa waan diray buu alla yidhi fii kulli ummatin ummad kulligeed rasuulan rasuul oo maxaa lala diray been icbudullah alle caabuda wajtanibu daaquuta daaquudka ka dheeraada daaquud waxaa la yidha wax kasta oo alla aan ahayn oo la caabudo oo shaydaanku kow ka yahay fa minhum dadka waxaa ka mid a man hadallaahu qof alla hanuuniyey wa minhum waxaa ka mid man xaqat qofay ku waajibtay caleyhi dushiisa adalaalatu baadi ku waajibtay fasiiruu socda niman yahow lala hadlayahay fil ardi dhulka socda oo fanduruu eega kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina beeniyayaasha cidhibtoodu say noqotay waa reer qureysheed baa lala hadlaya hadday xagga shaam u kacaan intaasoo qaryo oo la halaagay qawmu luud iyo waadil qura iyo shucayb qoladiisii iyo qolyo la halaagay bay arki hadday xagga yaman tagaana sidoo kale ila labadaasay u kala safri jireen xagaagii iyo jilaalkiiy marka macnuhu waxa weeye ummad walba sida nebi maxamed oo kale yaa rasuul u dilay marka nebi maxamed ee risaaladiisiyada waa caam wey qolyaha kale meesha loo diray keliya khaas ku ahay rasuul walba waxaa lala diray alle keligii caabudo oo daaquudka ka dheeraada daaquudku waa shay kastoon alla ahayn oo la caabudo wey oo shaydaanku kow kan yahay marka dadkii waxaa kamid a markii rususha loo diray qaar allahabaa hidaayeeyey oo hanuuniyey oo rusushii bay raaceen qaaro dalaal baa ku waajibay bicilmi illaah shaydaan baa lagu dhex darayoo dagaal dalaal baa ku waajibay marka reer qureysheedu bal inta socotaan dhulka soo eega mukadibiintu siday xaaladoodii noqotay si aad u waani qaadataan walaqad bacanaa waan diray buu alla yidhi fii kulli ummatin ummad walba qaryo kasta rasuulan rasuul maxaa rasuulka lagu diray bian icbudullaaha war dadkan alla caabuda wajtanibu daaquuta shaydaanka ka dheeraada wax alla wixii aan alla ahayn cibaadadiisa fa dadka waxaa kamida man dad hadallaahu alla hanuuniyey oo ilaahay xaqii waafajiyey nabiyullaahi maxamed oo kale keligii markuu yidhi nabi baan ahay caliy bnu abi aalib oo gurigiisa ku noola oo yar iyo khadiija u horrumeeyey abubakar sidiiq waa la soo biirayey dad hanuuniyey baa jira allah weliga abubakr sadiq sanam uma sujuudin baa lay wa a man dad baa ka xaqad ay ku waajibtay caleyhi dushiisa adalaala baadidii baa ku waajibta ku xukuman fasiiruu socdaa layidhi reer quraysheedow fil ardi dhulka dhexdiisa fanduruu eega kayfa siday kaana ahaatay caaqibatulmukadibiina beeniyayaashii cidhibtoodu say noqotay waa la halaagay marka nabiy llaahi maxamed nasiib wanaag waktigii la bixiye wax halaag dabargoynihi ma jirin laakiin dhibaatooyin kalaa dhacaya in taxris haddaad ku dadaasho nabiyulaahi maxamed calaa hudaahum hanuunkooda fa in allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo man yudillu qof uu alla luminayo lumin ku xukumay alla ma hanuuniyo wamaa lahum umana sugnaan ibna naasiriina waxu gargaara nabigu aada buu isugu dhabarjebin jiray inay dadku hanuunaan waa ka adeeki markuu si walba ula hadlay inaka laa tahdii man axbabta lagu yidhi walaakin allah yahdi man yashaa haddaad si kasta hanuunkooda ugu dadaasho qofaan alla hanuuninin hanuuni in taxris haddaad ku dadaasho calaa hudaahum hanuunkooda fa in allaha alla laa yahdiihim buu yuu noqon lahaa ilaahay ma hanuuni laa yahdiihim meesha damiir baa lahaa marka ismi daahira waxaa loo keenay dalaal mar hadday ku jiraan dee hidaayo inay ka fogtahay baa lainoo cadaynaya in taxris calaa hudaahum hanuunkooda haddaad ku dadaasho fa in allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo dullu qofka uu lumiyey wamaa lahum min naasiriina wuxuu gargaaro cadaabka ka celiya male waaqsamo waxay ku dhaarteen gaaladu bilaahi alle jahda aymaanihim dhaartooda midda ugu adag laa yabcaullaahu inaanu alla soo bixin man yamuutu qof dhintay bala alla wuu soo bixin wacadda daalika wuu yabaahay wacdan yabooh caleyhi dushiisa ah xaqan oo xaq ah walaakina agaranaasi dadka badankood laa yaclamuuna ma oga gaaladu waxay ku dhaarteen qof dhintay inaan alla soo bixinaynin iyo ku markaasuu alla leeyahay waaba ballanqaad be waaba xaq be laakiin dad badan baan ogeyn ayadda shiicadu waxay u daliishadeen cali binu abi aalib uu soo noqon doonaa bay yidhi intay khuraafaad iyo been abuure ninbaa cabdullaahi binu cabaas u yimid oo cali binu abi aalib in adeerka wuxuu yihi cabdullaahi binu dad baa aaminsan inuu cali soo noqone bal ka waran markaasuu yidhi hadduu soo noqon maxaanu haweenkiisii u guursanay oo xoolihiisii u dhaxallay buu ku yidhi marka saas ayaddani waxbay ka daliishanay ilaahay wuu soo bixin wax dhintay waa qiyaamaha loo jeeda waaqsamuu waxay ku dhaarteen bilaahi alla jahda imaanihim dhaartooda midda ugu adag hadda alla way xurmaynayaan yani way yaqaaniin alla khaaliqnimadiisa laakiin haddana aamini mahayaan laa yabcau llaahu inaanu alla soo bixinayn man yamuutu qof dhintay balaa wuu soo bixin wacada wuu ballan qaaday wacdan ballanqaad calayhi dushiisa ah xaqan oo weliba xaqa walaakina agaranaasa dadka badankood laa yaclamuuna ma oga markaa qur-aanku soo degay dadka inta badani ma ogeyn inagu alxamdulilah markaynu gobolkan joogno in badan baa ogoo dadkeenu boqolkiiba boqol waynu ku talagashanahay muxuu alla usoo bixin qiyaamaha laamtaas waxay cilayn muxuu alla usoo bixin liyubayina inuu u cadeeyo lahum iyaga alladiikii yakhtalifuuna fiihi ay isku khilaafsanaayeen iyo waliyaclama inay ogaadaan alladiina kuwii kafaru gaaloobay annahum iy kaanuu inakaadibiina beenaalaya alla muxuu qiyaamaha dadka isugu keeni waxay isku khilaafsanaayeen baa u cadaanaya oo waa la isa soo bixin la isa soo bixin maayo waa la isciqaab iyo la isciqaab maayo wixii baa u kala cadaanaya waxay ogaanayaan adduunka markay joogeen beenaalayaal inay ahaayeen saasoo alla dadka qiyaamaha u keeni waxa weeye meeshaasu waa meel camal waa meel camalkaagii unbaa laga abaalmari adduunka waa daarulcamal meeshaan waa daaruljaza wey muxuu alla usoo bixin qiyaamaha dadka liyubayina inuu u cadeeyo lahum iyaga aladii ki yakhtali fiihi ay isku khilaafeen oo waa soo bixinaya maya iyo waliyaclama inay ogaadaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay annahum iyow kaanuu inaan kaadibiina beenaalayaan allah wuxuu ihi ilaahay ii soo bixintu inayna dhib lahayn waxaad ku garan inamaa qowlunaa qowlka yagu lishayin shay aanu u nidhaahno idaa aradnaahu markaan doonno oo shayga inaan samayno doonno an naquula waa inaan idhaahno lahu shay kun ahaw fayakuunu buu ahaan iraadada alla markay shaygii ku tacalluqdo wibiska ahaanba amarkaa kuna inagaa laynagu fahamsiine kuntaa xataa alla uma baahna inuu kaaf iyo nuun isku reeban waa kelimo aada u yar laba kelimo mid reeban tahay aada bay u yar tahay intaa qadarkaa alla ku qaadan mayso bimujaradi tacaluqi iraadatihi cala shay ilaahay iraadadii shayga markay ku tacaluqdoo doono wuuba iska yahay shayga ubahaanayaaba marka alla wuxuu leeyahay inamaa qawlunaa hadalka yagu lishayin shay aanu u nidhaahno idaa aradnaahu markaan shayga doono inaan haysiino doono an naquula waa inaan u nidhaahno lahu shay kun ahow oo fa yakuunu ahaan inaan lafdi loo baahnayn waxaad ku garan lafdiga kun ah waa lafdi haddii lafdigaa kuna ah hadduu alla doono haddana kun kalaa loo sii baahan marka yani iraadadiisu kunka inagaa linagu fahamsiinaya wey waladiina kuwa haajaru hijrooday filaahi alla dartii u hijrooday min bacdi maa ulimuu min bacdi maa ulimuu inta la dulmiyey kadib lanubawianahum waxaan dejinaynaa i dunya adduunyada xasanatan wanaag meel fiicanoo barwaaqaa walaajrulaakhirati aakhire ajrigeeda akbaru ka weyn low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahayn oga shaqaysan lahayn aayaddu suuraddu waa makiya hijraduna maka laga hijrooday waa bacda maka hijradu weyn markaa hijraduna waa hijratu ila alxabasha alhijra ila alxabasha sideed iyo toban cusmaan binu cafaan uu ka mid yahay oo xaaskiisii zaynaba bintu rasuulilahi kamid tahay sideed iyo tobankaas markii hore arduxabash yimid markii dambe waxay noqdeen dhowr iyo sideetan bay noqdeen oo jacfar binu abi aalib hogaaminay qurayshiba waxay ka daba direen camar binu caas oo markii dambe nin caaqila ah fiicnaaday iyo nin kale waxay u tageen asxama asxama nagaash najaashi waa lagu carabiyeeyey waa asxama nagaash waxaa layidhi nimankan waa niman fallaaga ah adiga kuuma sujuudin markay ku yimaadeen kuu sujuudi maayaan nagu soo celiyo aan dadkoodii ku celina noo celi markaasuu u yeedhay qoladii muhaajiriinta ahayd waxaa u hadlay jacfar binu abi aalib markaasuu suuratu maryama yuu ku dul aqriyey markaasuu yihi wallah laa yaruuhaye bu intaa in laeg inuuna ku darin kana dhimin buui intaa in laeg intuuna ku darin kana dhimin antum sayuumun buui nabadgeliyo ku jooga markaa isagaana ka bixinayey markaa umu xabiiba bintu abi sufyaan oo ninkeedii cubaydullaahi binu jaxsi uu gaaloobay oo nasaaro noqday yaa nabigu soo doonay intuu dad u soo diray buu gabadhaa ii doono ii meheriyey nin baa nabiga u aqbalay asxaaba nagaasna wuxuu ka bixiyey meherkiibuu ka bixiyey sidaasay ahayd marka hijradaas waa tan waa hijratulxabasha wey ee hijradii maka laga tegey maaha maxaa yeele suuraddu waa makiya wey hijro lama gaari waladiina kuwa haajaruu hijrooday filaahi alla dartii hijrooday diintooda la cararay min bacdi maa ulmuu intii la dulmiyen kadib oo ardu xabash tegey lanubawianahum waan dejinaynaa fi dunya adduunyada xasanatan wanaag oo de meeshii ugu fiicnayd baa la dejiyo ninkaasay magan u ahayn markii dambena madiinaa baa la tegey yani waa meel wanaagsan waa meel risqilaho nabadgelyaa wey walaajrulaakhirati aakhire ajrigeedaana akbaru weyn low kaanuu yaclamuuna hadday og yihiin markaa waxa weeye khayrkaa faraha badan yo helen inagana sidoo kale de qofku diintiisa markuu la cararo diintaada markaad la cararto waa sidaa kale ilaahay uu ku gargaari uu ku fiicnay berigaan qaxootiga aynu soomaaliya tagnay baan dhihi jirin talow inaguma muhaajiriin baynu diintooda la soo cararay may naf baanu la cararay beriga diin lamaanaan cararay naf baan la cararay ina lalaayo oo dayaaradahuna duqeeyaa yaan ka yaabnay sheekh diin lamaanaan cararay alladiina kuwii weeye kuwaasi sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigoona yatawakaluuna tala saartay kuwaa hijrada meesha fiican la dejinayo ilaahay ajriga siinayo waa kuwii u adkaysay dhibaatada ee diintooda dhiibi waayey calaa rabbihim yatawakaluun aladiina kuwii sabaruu sabray wacalaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saartay way wallahu subxana wa tacaala